بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluuq اlmaraam min adilaة اlaxkaam baab اlaaniya alaaniyati aaniya macnaha waxaa loola jeedaa waa weelashii ayuu baab markaa u yahay can xudayfat bn اlyamaan radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam laa tashrabuu ha cabina fii aaniyati الdahabi wاlfidati weelasha qalinka ah iyo kuwa dahabka ah labadaba waxa ku cabina walaa ta'kuluu hana ku cunin hana ku cunina fii sixaafihaa fii sixaafihaa fii sixaafihimaana ha ku cunina weelasha dahabka ah iyo kuwa qalinka ah fa innahaa ayagu weelasha lahum waxay ku leeyihiin waa gaaladii fi dunya adduunka walakum fi laakhira idinkuna aakhiraad ku leedihiin aakhiraad ku cuni doontaan kuna cabi doontaane adduunka iska daaya muttafaqun calayhi xadiidku wuxuu tilmaamayaa weelasha qalinka ah iyo kuwa dahabka ka samaysan wax ku cunitaankooda iyo ku cabitaankoodu waa mamnuuc dadka mu'miniinta ah waa loo diiday sidaa darteed baa ilaahay ugu talagalay qiyaamaha inay markaa ku isticmaalaan laa tashrabu waxa ku cabina fii aaniyati dahabi weelka dahabka ah waalfidati iyo midka qalinka ah labadaba walaa ta'kulu hana ku cunina fii sixaafihim saxamadooda saxamada ama weelasha laga sameeyey dahabka iyo qalinka labadaa waxa ku cunina hana ku cabina fa innahaa maxaa yeelay weelasha lahum ayagu waxay ugu sugnaadeen oo ay ku leeyihiin waa kaafiriintee fi dunyaa adduunka walakum idinkuna waxaad ku leedihiin fi laakhirati muttafaqun calayh daartaan daartii adduunka waayo noloshiinii iyo raaxadiinii way idiin dambaysaa wax allaala wixii xalaal ahood ku raaxaysan kartaanna idinkay idiin sugnaatay oo adduunka waad ku leedihiin maalinta qiyaamana khaas bay idiin tahay muttafaqun calayhi wacan umi salama radia allaahu canhaa qaalad waxay tiri qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alladii midka yashrabu cabhaya fii inaa'i اlfidati weelka qalinka ah dahabkana waa la mide inamaa yujarjir wuxuu kaga qurjuc qurjucsiinayaa fii baطnihi calooshiisa naara jahannama naarta jahannamo muttafaq calayh yurca waxaa loola jeedaa waa shanqarta ka soo baxda qofku markuu biyaha cabahayo dhuuntiisa ka yeerta qurjucda iyo mtaqaanaa qurjucda iyo wixii la mid ah dhawaaqaa iyo cabitaanka uu dhunjinayo marna mar kasta waa naar jahannamo jahannamo naarteeda ayuu ka juqjuqsiinayaa ka qurjucsiinayaa oo dhawaaqa saa uu ku ridaya mar kastuu qurjucuu siiya calooshu ay ku dhacayso naar jahannamo waay oo macnaha naarta jahannamaa lagu cadaabayaa naar jahannamo ayuu leeyahay weelkaa qalin qalinka ah iyo midkaa dahabka ah labadaba waxaa la leeyahay iska ilaaliya dad mu'miniina haddaad tihiin alladii yashrabu fii inaa'i alfidati weelka qalinkaa midka wax ku cabahaya innamaa yujarjiru wuxuu kaga shanqarsiinayaa qurjucda iyo qunjuntaa dhacaysee yeeraysa fii badnihi calooshiisa dhexdeed naara jahannama naarta jahannama mutafaqun calayh xadiidkaana kii horuu markaa adkaynaya inay mamnuuc tahay in qalinka iyo dahabka la isticmaalo can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cabbaas qaala rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa dubiqa haddii la magdeeyo al-ihaabu haragga ama maqaarka faqad tahura waa daahir daahir buu noqonayaa oo daahir waaye maqaarka haddii la magdeeyo akhrajahu muslim baa xadiidka soo saaray wa cinda alarbacati arbacadi agteeda waanu soo tilmaanay arbacadu hadduu yidhaahdo waa afarta sunankii abi daawuud tirmidi nisaa'i ibni maaja ayumaa ihaabin ihaab walba harag walba iyo maqaarkii dubiqa marka la magdeeyo neefkii laga soo saaray haddii uu dhintay iyo haddii markaa uu nool yahay ayumaa ihaabin dubiqa waa daahir haragga waxaa lagu daahiriyaa oo lagu nadiifiyaa oo daahir ku noqdaa waa in magad lagu sameeyo weliba mar allaala markuu dhogor bannaanku ka leeyahay cusbo iyo waxyaabo kulul iyo dambas iyo waxbaa loo isticmaalaa saa darteed baa aragga iyo waxaa duftee korka saara looga qaadaa meged saasaa loogu sameeyaa haddii maqaarka la megdeeyo waa daahir daahir buu markaa noqonayaa qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa dubiqa haddii la magadeeyo alihaabu ihaabka waa haragga ama maqaarka ihaabku waa mar allaala markuu dhogorta dushu ka leeyahay faqad tahura markaa waa daahir daahir ayuu noqonayaa akhrajahu muslim wa cinda alarbacati ayumaa ihaabin dubiqa maqaar walba oo markaa la magdeeyo waaye wa can salamata wa can salamata bin muxabiqin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam dibaaqu juluudi lmaytati bakhtiga ama meydka haragiisii maqaarkiisa magdaynta la magdeeyo duhuuruhaa daahirnimadiisii waayo saasuu ku noqonayaa macnaha saxaxahu ibni xibbaan baa xadiiska saxiix yeelo wuxuu tilmaamayaa xataa neef ka dhintay bacdamaa bakti uu noqday oo markaa la diiday isticmaalkiisa cunitaankiisa maqaarkiisa inuu daahir ku noqonayo haddii magad lagu sameeyo haddii la magdeeyo markaa waa daahir oo rasuulku wuxuu leeyahay dibaaqu juluudi اlmaytati maytada iyo neefka dhintay baqaarkiisa magdayn la magdeeyo oo la lagu sameeyo ayaa daahir markaa ku noqonaya saasuu ku daahiroobayaa dibaaqu juluudi اlmaytati maytada maqaarkooda diqaab iyo dibaaq lagu sameeyo la magdeeyo ayaa tuhuuruhaa daahir ahaashadiisa markaa ah saxaxahu ibnu xibaan baa xadiiskaas saxiix yeelay wa can maymuunata radia allahu canha maymuuna qaalad waxay tiri mara rasuuluullaahi rasuulkii allah wuxuu soo maray sala allahu calayhi wasalam bishaatin ri ridaasoo yajuruunahaa ay jiidayaan ribaa intay dhimataa waa la jiidaa waxaa loo sii wadaa qashi qubka saa darteed rasuulkaa wuxuu soo maray dad oo rimayd ahoo dhimatay intay qabteen ay jiidayaan waxaa loo sii wadaa meeshii lagu tuuri lahaa faqaala markaasuu yidhi low akhadtum ihaabaha haddaad qaadan lahaydeen ka warrama maqaarkeeda harageeda maad qaadataan ood ku intifaacdaan ood wax ku qabsataan low akhadtum haddaad qaadan lahaydeen ihaabaha harageeda waa fiicnaan lahayd faqaaluu waxay dhaheen innahaa maytatu bakti waay rasuulkii allah see u qaadanaynaa waa dhimatay waata ilaahay diiday xurrimad calaykum almayta bacdamaa maytadii laydinka xaaraantinimey ilaahay uu yidhi waxay u qaateen waxeeda oo dhamdinay xaaraan yihiin sina aan loogu intifaaci karin rasuulku mar allaala markii uu yidhi maad ihaabka iyo haragga kala baxdaan ood ka qaadataan waxay dhaheen rasuulkii allow mayto waaye way dhimatay faqaale wuxuu yidhi nebiga yuطahiruhaa waxaa طaahirinaya almaau biyo iyo wاlqaradu geedkaa qaradka la yidhaahdo akhrajahu abu daawuud iyo wاnisaa'i baa xadiiskaa wariyey waa geedka maraagga la yidhaahda mirihiisa yaa inta lasoo qaado iyo biyo laysu isticmaalo wuxuu noqonayaa daahir waa megad haddii lagu sameeye la megdeeyo haragaanrida haba dhimatee haddii laga soo bixiyo kadibna wax lagu shubtoosa inta loo magadeeyo loo daahiriyo yaa lagu intifaaci karaa waxaad doontaan baad ku qadsan kartaan haddii laydinka xaaraantilmay cunitaankeeda maqaarka inaad kala baxdaan biyo iyo maraagta geedka lagu magacaabo midihiisa waa geed wax lagu magdeeye haddaad u isticmaashaan waa la isticmaali karaa macnaha taasuu markaa rasuulku u tilmaamay sala allahu calayhi wasalam oo xadiidku wuxuu cabbirayaa ama tilmaamayaa haddii neefka uu dhintay xaaraan inuu yahay cunitaankiisa iyo wax allaala wixii kaloo intifaac kale markaa ah amaa haddii inta haragga lagala baxo intaa ka bacdi la magdeeyo magadna lagu sameeyo in qofkuu isticmaali karo mamnuucna uusan markaa ahayn amaa haddii waxyaabo kale qofkuu isticmaalo shayga meydka ah hidibkiisoo kale iyo wax allaala wixii cadiintiisii wixii markaa la mid ah saa darteed baa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu wax badan tilmaamay dadka gobol ka mida sida yuhuuddu inay isticmaali doonaan wax lagu magacaabo tab iyo xeelad rasuulka markuu diiday waxyaabaha dhintay iyo baruurtooda rasuulku wuxuu tilmaamay reer bani israa'iil buu yidhi markii laga xaaraantilmiyey waxyaabaha dhintay iyo baruurtooda maxay sameeyeen cadiintii intay soo qaadeen bay dhalaaliyeen saliiddii ka soo baxday ay ka dhalaaliyeen ayay suuqa geeyeen waa iibiyeen oo waa geeyeen lacagtii ka soo baxday cuneen annagu ma cunin bay dheen hilib ee neef dhintay iyo baruurtiisa laakiin lacag baan cunnay allah lacanada buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam xeeladaha iyo tabta noocaasa markaa lama ogola ama aragga haddii inta laga qaada magad lagu sameeyo rasuulku waa daahir buu yidhi sala اllahu calayh wasalam akhrajahu abu daawuud iyo wاnisaa'iyu wa can abi aclaba abi haclaba alkhushaaniy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow innaa annagu biardi qowmin qoom dhulkoodaanu ku noolnahay oon ku sugannahay qoomkaasoo ahli kitaabin kitaab ehelkii ah qoom ahlu kitaaba ama waa yuhuud ama waa nasaaro ama waa labadooda afana'kulu wax ma ku cuni karnaa fii aaniyatihim weelashooda weelashooda wax ma ku cuni karnaa fa qaala rasuulku wuxuu uhi laa ta'kuluu fiiha ha ku cunina ilaa an laa tajiduu inaydan helin maahane hayrahaa kayrkeeda wax kale inaad weysaan ma ahee iska daaya weelashooda haddiise aad wax kale weysaan ilaa weelashooda maahane faqsiluuhaa iska dhaqa buu dhahay nebiga sal allah calayh wasalam wa kuluu fiihaa kuna cuna muttafaqun calayh haddii weelashooda ma ahee weel kale la waayo wax kale uusan meesha oolin waayo waxaa in badan aamin aan looga ahayn inay khansiirna cunaan khamrana ay cabaan koobabkoodu waa badan yahay intay khamro ku cabaan weelashoodii digsiyaalkooduna way badan yihiin in inta khasiir lagu kariyo haddana markaa lagu cuno saa iyo cilladaa jirta darteed ha ku cunina laakiin haddii la waayo ka warrama wax kale oo kayrkoo ah ima weelasha ahlu kitaabka maahee wax kalaa la waayey hadday xaaladdu saa noqoto ha isdhibine intaad soo qaadaan weelkoodii dhaqa buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam iska nadiifiyo iska mayra kadibna markaa ku cuna abi aclaba alkhushani ninka lagu magacaabaa rasuulka su-aal weydiiyey su-aasha uu weydiiyeyna waxay ahayd inuu ku sugan yahay qoom ahlu kitaaba qultu yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow baan ihi buu yidhi inna annagu biardi qowmin qoom dhulkoodaanu ku sugannahay ahli kitaabin kitaab ehelkood ah afana'kulu wax ma ku cuni karnaa fii aaniyati weelashooda weelashu ayagu ay leeyihiin wax ma ku cuni karnaa faqaala laa ta'kuluu fiiha ha ku cunina muslimiin baad tihiin wax xalaal ahoo taybaad quudataanood cuntaan khasiirkaad ka fogaataan khamradaadan cabin dad alla ateecaad tihiin ayaguna sidii way sameeyaanoo way ku cunaan wayna ku cabaane weelashooda waxa ku cunina ilaa an laa tajiduu inaad weysaan maahane haddii la waayo hayrahaa hayrkeeda weelasha ayagu ay haystaan meehe wax kala la waayey faqsiluuhaa iska dhaqa oo mayra weelashooda wakuluu fiiha kuna cuna gudahooda buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam muttafaqun calayh wa can cimraan bin xusayn wa cimraan bin xusayn radia allahu canhu ana anabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo wa asxaabahu asxaabtiisa tatawada'u waxay ka weysaysteen min masaadatin sibraar oo imra'atin mushrikatin naag mushrikad ah oo gaalaay markaa lahayd muttafaqun calayh fii xadiidin طawiil xadiis dheer buu ahaa xadiid dheer qayb ka mid ah ayuu ahaayo xadiisku wuxuu tilmaamayaa gabar mushrikad ah oo kaafiriinta ku jirta magaalo ah weelkeeda yaa rasuulkii asxaabtiisaba biyo ku jiray yay markaa ka weyse qaateen biyahaasay markaa ku weyse qaateen idan wuxuu xadiidku tilmaamayaa horayna waan u soo tilmaanay weelasha ay gaaladu leeyihiin hana ku cunina hana ku cabina inta badan weelasha waxaa loo isticmaalaa arrimooyinkaan soo tilmaanay ashyaa iyo waxaa jirta waxyaaba sida qaalibka aan loo isticmaalin aashuumada meelaha biyaha lagu shubto iyo waxyaabaha lamidkaa waa suuragal haddana waxa haddii la hubo inaysan markaa loo isticmaalin arrimooyinka iyo waxyaabaha noocaasa qof mushriga haddii uu leeyahay ama xataa warshadahan kaafiriintu ay leeyihiin ama dadka gaalada ah alaabaha ay soo saaraan ay soo bixiyaan oo kale la dhihi maayo waa la dhaqaya oo waxyaaba mutaqaanaa najaasi waxyaaba ku jira laakiin wax allaala wixii wixii hadda aan soo tilmaannay oo kale ah taasuu rasuulku tilmaamaya haddana waxaaba jiraba meelo waxaa jirtay ayagu leeyihiin khamrana aan lagu iibin khansiirna aan lagu iibin shaah iyo cana laga yaabo in lagu gado qof kasta oo gala maqaayadda wixii uu ku cuno ama uu ku cabana qof kale maba lagu siiyo ilaa in la dhaqa maahani saa darteed arrimuhu hadday saa yihiin waxaad isku tashdiidood isku adkaysa markaa ma laha nebiga iyo saxaabadiisa ayuu yidhi cimraan bin xusayn mushrikad gabar ah misaadad ay leedahay ay markaa ka weyse qaateen waa weel maqaar laga sameeyey weliba laba harag marka la keenay laysku tolo yaa misaado la yidhaahdaa weelka noocaas ah oo ay gabar mushrikada lahaayeen xadiisku waa dheeraa nebigoo safar ah sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa ayaa waxaa la yidhi meel bay degeen mar allaala markii meel ay degeen ayaa raadii saxaabadii uu dujiyey nin buu arkay meel geesa iska joogaa oo aan salaada tukanin maxaa dhacay buu rasuulku weydiiyey inuu janaabo qabay biyana uusan haysan buu u sheegay waa la oomay oo dadkii biyay waayeen meeshana biyo ma laha isla cimraan bin xusein kaani cali bin abi aalib iyo rag kale yuu rasuulku dhahay ordaha biyo noo raadiya waa baxeen oosay biyihii baadigoobkii ugu jireen yaa waxay heleen islaan ama naag rati saaran laba misaadatayn iyo labadaa sibraarna horay iyo gadaal ay u yaalaan ayadoo ratiga ay dhexda markaa ka fadhiso biyana ay markaa ugu jiraan intay u tageen bay dhaheen aynalmaa biyaa caggee ka keentay waxay tiri baa la yidhi shalay meel laga soo socday macnaa shalay baan socod soo bilaabay ilaa hadda aad ii jeeddaan meesha aan maraayo yay biyaha idiin jiraan bay tihi meeshaasaan ka keenay dadkii iyo dadkii ehelkii la socdayna waa lucuuqa way soo haleeli doonaan cadlaak way ka soo horbaxday ilan shalay meel laga soo socdaa biyo loo raadinaa dhibkeeday leedahay ida nakeen bay dheheen soo bax nakeen oo soo bax xaggee ii wadiin rasuulka allaan kuu geynaynaa bay dhaheen sala allahu calayhi wasalam ma midka bidciga la dhaha miyaa bay tihi saabi ah midka diinka cusub la yimid markaasay dhaheen nacam saad sheeganaysaan waa la soo kixiyey islaamtii nebigaa loo keenay sala allahu calayhi wasalam waa la soo dejin dalba way ka soo dejiyeen sibraaraydi waa la soo dejiyey rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi marka ugu horraysa waxoogaa biinta laga soo daray yuu nebigu kuwaysa qaatay biyiibaa intoodii lagu celiyey afka ka xira buu yidhi meesha dambena waa laga furay saxaabadii baa loo wacay oo la yidhi kaalaya ka dhaansada kii qubays u baahnaa kii raba weelkiisii ibra inuu ku shubto kii weysqaadan lahaa kii wejiga dhaqan lahaa kii janaabada asiibtana rasuulku weel buu u shuw yidhi ord qubayso oo ka weyse qaado intaa biyaheeda saa la yeelaayo islaamtu waa fiirinaysaa saasay uj waa yaabantaa waxa lagu samaynaya biyaheeda mar allaala markii qoomkii ay ka wada fuqeen oo biyihii laga wada joogsaday labadeedii sarwaasidoodii wax ka nusqaamay ama ka baxay ma jiro ogow buu yidhi rasuulka ilaahay biyahaaga inaanan waxba ka isticmaalin laakiin allah na waraabiyo biyana sii subxaana wa tacaala rasuulku wuxuu yidhi gabadha wax usoo aruuriya qof kasta wuxuu heli karo kii timir keena kii daanka keena kii bur keena kii wax keena dhar waxbaa laysugu ar ururiyey ratigeediibaa horta loo loo dhigay oo layidhi intaanna qaado waa yaaban tahay weli gabadhii way dhaqaaqday mar allaala markay baxday dadkeedii ayadoo ka habsaantoo ka daahday yay gaartay markay gaartay dheenna xaggee ku soo daahday waad jirtay wallaahi cajiib baan soo arkay bay tidhi niman baa ii yimideen saa iyo saabay dhaheen waa i kaceeyeen oo nin bay ii geeyeen bay markaa uga sheekaysay ilaahay waan ku dhaartii tiray ninkaa waa nebi ilaahay oo xaq ah waa nebi ilaahay oo run ah amase inta iyo inta cirkii dhulkay ula jeedaa inta u dhaxaysa ninka ugu sixirka badan waayo waa ninka ugu saaxirnimo badan cirkii dhulka waxa u dhexeeya qofka joogaa ama waa nebi ilaahay oo xaq ah xaaladdaa markii martay arrintu saa ahayd yaa muslimiintu waxay bilaabeen inay qaar sameeyaan iyo weerar mar kasta xaafadda gabadhu ay degan tahay way ka leexleexanayaan waxba lagu samayn maayo ma u jeedin beyti ragga idinka baqi maayaan laakiin xikmad kala meesha ku jirtee warhoy islaama qoomkeedii oo dhan baa warsa wada islaamay gabaraadeed u barako badan oo cajiib badan bay ahayd marka gabadhaa misaadkeedii bay nebiga nebiga iyo saxaabadiisaba ka weyse qaateen waa mushrikad gabar imraawo mushrikad markaa ahayd misaadad ee markaa leeda xadiidkan waa dheeraa oo saasuu markaa ahaa can anas ibni maalikin anas ibni maalik radia allahu canhu ana qadaxa annebiy nebiga weelkiisii ayaa inka sara jabay weelkiiu nebigu wax ku cabahayay haruurkii iyo ama qadax iyo weel nebiga uu lahaa ayaa jabay sala allahu calayhi wasalam faاtakhada markii uu jabayna faاtakhada wuxuu yeelay nebiga maka wuxuu yeelay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii weelkiisii markaa uu jabay makaana shacbi meeshii jeexna jeexantay ee shacabka iyo qarar ka galay silsilatan silsilad oo min fidatin qalin ah silsilad qalin ah ayaa saa loogu dhejiyo markaa lagu sameeyey akhrajahu lbukhaariyu ayaa xadiidka soo saaray xadiidka bukhaari baa wariyo wuxuu tilmaamayaa rasuulka sala allahu calayh wasalam qadax iyo galaas ama weel uu lahaa ayaa jabay mar allaala markii uu jabayna waxaa lagu dhejiyey oo lagu sameeyey meeshii shacab ka galay iyo jeexanka silsilad iyo cad gobol ahoo fidda markaa ah waxaannu soo tilmaannay weelasha qalinka ah iyo kuwa dahabka inaan lagu cunin laguna cabin laakiin nebiga weelkii ka jabay meeshii tirarka iyo jeexanka uu gaadhay silsilad fidda ah ama gobols fidda ah ayaa saa markaa loogu dhejiyey oo markaa lagu sameeyey waxa la diiday marka ma aha xaaladda noocaan haddii weelku noqdo ama inta uu jabo cad yaroo lagu dhejiyo ama qayb ka mida uu markaa leeyahay ee waa mar allaala marka asaga oo dhan ama inta badan oo fido ama dahab markaa yahay ama in yar oo ka mida haddii saa loogu dhejiyo haddii la isticmaalaa dhib kuma sugna xariirta bacdamaa ragga laga mamnuucay oo loo diiday rasuulka sala allahu calayh wasalam axaadiistu qaar waxay tilmaamaan inuu lahaa ama weystay jubbad jubbadaasoo kumaynka meelaha gacanta ah iyo meelaha meeshoo kale iyo meelaha hoose ay ka yihiin xariir wafdigana waa ku qaabili jiray sala allahu calayh wasalam jumcahana waa u labisan jiray marka dharka isagoo dhan wada xariir ah amase xariirtu ay ku badan tahay taasaa mamnuuca oo markaa la diidaya rasuulka sala allahu calayh wasalam weelkiisii baa jabay inkasara annaqadaxa annebiy nebiga galaaskiisa ama weelkiisii ayaa inka sara jabay faittakhada wuxuu yeelay uu ka yeelay ama ka sameeyey rasuulka makaana shacbi meeshii e, e, jabtay e, shacbiga iyo tirarka iyo jeexanka uu markaa gaaray silsilatan silsilad iyo gobol oo min fidatin fida markaa ah ama qalin ah akhrajahu lbukhaariyun baa xadiidkaa wariya saa darteed muslimiinta waxaa wax badan lagu guubaabinayaa inay in badan iska ilaaliyaan weelashaa ilaahay diiday subxaana wa tacaala waayo xagga aakhiray ugu dambaysaa nolosha dhabtana waa nolosha aakhiro nolosha runtaa waa nolosha xagga la aadi doono meeshaasay ku cabi doonaan maanta waxaad arkaysaa lagu faantamaya wixii oo dhan daah baa laga dhigaya qalin ragga waxyaabaha ay wataan rag baad arkaysaa silsilad dahaba markaa ay ugu jirto gabar baa u dhiibtay qaaraa faraati dahaba loo geliyey weligii bixin maayo gabar baa igu ammaanaysta uu ku leeyahay saacaddii wuxuu wato waad taqaanaa dahab gurigii sariiraha gobol ka mid ah waa dahab waxyaabaha guryaha yaala bada waa wada dahab saa darteed qofka muslimka ah waxaa loogu talagalay camal qabasho waxaa loogu talagalay ilaahay inuu aad u ateeco dahab wuu idiin dambeeya waana laydinku labisi doonaa qalin wuu idiin dambeeya waa laydinku labisi doonaa wa xullu asaawir buu dhahay ilaahay jijimooyin fidaa ayaa lagu qurxinayaa wasaqaahum rabbuhum sharaaban tahuura marka nolosha xaqiiqdaa waa nolosha aakhiro baabu isaalati najaasa najaasada zuulitaankeeduu baab u yahay iyo waa bayaanihaa caddaynteedana najaasada waxay tahay oo markaa la caddeeyo in markaa la zuuliyo can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi su'ila waxaa la weydiiyey rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam can ilkhamri khamraa la weydiiyey ayaa la weydiiyey rasuulka sala allahu calayh wasalam tutakhad khallan oo laga dhiganayo laga samaynayo khal ma bannaan tahay qaala laa maya lagana samayn karo buu yidhi nebiga akhrajahu muslim baa xadiid ka wariyey oo soo saaray khamradu waa xaaran marka haddii la fiiriyo waana najaasu ilaahay baa tilmaamay subxaana wa tacaala maraaxil dhowr ahna dadka waa looga reebay isla markii qur'aanku hal mar kama reebin bacdamay aad ugu bateen xataa dadkii soo islaamay ee saxaabada gobolkoodna ay cabi jireen ilaahay mar wuu tilmaamo wuxuu yidhi waxa soo baxee canabka ah iyo mataqaanaa nakhaysha tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasanan wax lagu dhacdhacoo lagu sarqaamo iyo risqi xasan oo wanaagsan ayaad ka samaysataa waxay ishaaraysaa khamradu risqi wanaagsan inaysan ahayn waa la soo gudbo ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina wuxuu yidhi markay saxaabada u yimaadeen nebiga oo ay weydiiyeen rasuulka allow khamrada iyo khamaarka nooga waran wayas'aluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ifmun kabiirun wamanaaficun linnaas waxtarkeedii lama qarinin dembi weynse waa ku jiraa wa ifmuhumaa akbaru min nafcihimaa dembigoodaa waxtarkooda ka weyn buu dhahaylah subxaana wa tacaala waxaa loo cabbiray inaysan wanaagsanayn maalinna intay saxaabadu ka dhargeen salaad baan tujinaynaa ay dhaheen nin salaadii galay qur-aankiisaa u labisay asagoo dhanba qul yaa ayuha alkaafiruun acbud nacbud tacbud maa nacbud waxaan jirin yoo meesha kada akhriyey ilaahay baa soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaaة waantum sukaara xataa taclamuu maa taquuluuna khamre ha u dhowaani ee salaad ha u dhowaanina idinkoo sarqaan ah ilaa aad ka ogaataan waxaad sheegaysaan waad u jeedaa ninkasuu qur-aanku u akhriyey markaasuu ilaah yidhi xataa taclamuu maa taquuluuna walaa junban ilaa caabirii sabiil taa waxay tilmaamaysaa in qamradu dhibaato ay u leedahay cishaa'iga kadib ay cabi jireen markaasaa ilaa salaad subaxna ay ka bixi jirtay kadibna salaadda aygoo nadiifay tukanayeen gebagabadii waatay soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysir walansaar waalaslaam rijsun min camali shayطaan waa nijaaso waa xaaraan waana waxaan fiicnayn ka fogaada waa camal shayطaani fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun taasa markaa soo degtay marka rasuulka waxaa la su'aalay su'ila rasuulu اllahi can اlkhamri khamradii inay xaaraan tahay waa la ogaaday tuttakhadu khal khal laga samaynayo tutakhadu ma laga samaysan karaa oo ma laga samaynayaa khamro laga samaynaya khal ayaa la weydiiyey inta wax lagu sameeyo gacan loola tago yaa la khalaynayaa qaala laa buu dhahay nebiga wuxuu tilmaamayaa xadiidka khamrada iyo shayga xaaraanta ah haddii inta wax lagu sameeyo la warshadeeyo gacan loola tago wax lagu sameeyo ku khalowdo xalaal ma noqonayso laakiin waxaa la tilmaamaa ayadoo iska taala iskeed hadday isaga qaloodo waa mawduuc kale saasaa markaa la nin baa rasuulka u yimid oy rasuulka allow khamraan haayaa ee qalma ka sameeyaa maya buu dhahay macaan ku sameeyaa daadi buu dhahay nebiga rasuulka allow xoolo agoon waayo agoona iskale leh ha lahaadaanee daadi buu dhahay nebiga sal allahu calayh wasalam agoonka inuu diinta ku camalfalo waaye yaa xaaraanta u baneeyey agoona iskaluu dhahay rasuulka ilaahayow qub buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam taa marka waxay tilmaamaysaa waxa noocaasa haddii xaraan ay yihiin oo la rabo in la xalaaleeyo inaysan markaa noqoni akhrajahu muslim wa canhu wa anas ibni maalik qaale wuxuu yihi lamaa kaana markii ay ahaatay ama la gaaray yowmu khaybara maalintii khaybar amara rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu amray sala allahu calayh wasalam abaa alxa ninka abaa alxa la dhaho inuu naadiyo iclaan iyo ogeysiin inuu bixiyo fanaadaa wuu dhawaaqay maxaa la amray asaguna uu yidhi ina allaha ilaahi iyo wa rasuulahu rasuulkiisaba yanhayaanikum waxay idinka reebayaan oy idinka joojinayaan ay idinka mamnuucayaan can luxuumi alxumuri alahliyati dameerka lagu magacaabo dameerka ahliga ah hilibkii hilbahooda dameerka ahliga waa dameerka dadka ay dhaansadaan dadkuu weheshtaa dadkuu ku dhex jiraa waxaa ka baxay meesha dameerka duurjoogee dameer farowga ah amaa dameerka ahligee ummadda ku dhex noolee la dhaansado dadku biyuhu ay ku rartaan ay ku qaataan hilbahoodu waa mamnuuc fa innahaa rijsun waa najaaso dhahay nebiga sal allahu calayh wasalam muttafaqun calayh dagaalkii khaybar dagaal cajiib badan buu ahaa muslimiinta aad iyo aad baa in badan loo caabiyey waxay wax badan ku wareegsanaayeen xusuuntii khaydarayntii ay markaa ku jireen waa yuhuudda mar allaala markii ilaahay u furay subxaana wa tacaala gaajo fara badan ayagoo haysaa dhibaato badan ayagoo kala kulmay yaa ilaahay u furay subxaana wa tacaala markay qabsadeen baa dameero fara badan meeshii laga helay waa la gowracday saxaabadii waa la qalay hilbahoodii baa la googooyey dheri baa la keenay dabaa la shiday waa la saaray imtixaanka fiiri aad baa laysku imtixaamayaa weliba mar allaala markay bislaa rabeen oo yilbihii dameerku kareen oo maraqii uu si fiican u wanaagsanaaday yaa amarkaa ah, la soo bixiyey rasuulkuna wuxuu amray dhiryaha in la afgembiyo dhammaan dhulka lagu wada daadiyo waa amari imtixaan dadka waa la imtixaamaa kooxdii ilaahay qur'aanka uu ku sheegay falamaa fasala taaluud biljunuud qaala ina allaha mubtaliikum binahar maantao dhan bay soo socdeen waa la haraadnaa webi baa soo dhowaaday webigu hadday tagaan biyaa laga cabayaa way haraadbaxayaan nebigiibaa wuxuu ku yidhi ilaah wuxuu idinku imtixaamayaa binaharin faman shariba minhu falaysa minii qofkii isku caba biyaiga mid ma aha waman lam yacamhu fainahu minii qofkii laakiin aan cabin anuu iga mid yahay ilaa man iqtarafa gurfatan biyadi hal maro inta saaa usoo qaadato aada afka ku shubato waa lagu ogol yahay waa dad haraadnaa imtixaan baa layska qaada iimaanka waa laysku imtixaama yaa amarka alla qaatiy yaa la diidaa la fiiriyaa dad haraadan waaye markay webigii soo dul istaageen fa sharibuu minhu ilaa qaliilu minhu way wada cabeen buu dhaha ilah subxaana wa tacaala ilaa in yar oo ka mida maahane sidaa darteed imtixaanaad baa yimaada insaanka aaamana loogama tago ilaa la iftixeeyo la imtixaamo maahane sidaa darteed ayay wada cabeen qoladaana waad ujeedaa markii hilbihii dameerku ay u kareen oo ay laydeen bislaashihii ay u dhowaadeen amaba ay bislaadeen waa kanaa munaadi nebi waa kanaa abaa alxa waa kanaa dhahaya ilaah iyo rasuulkiisa waxay idinka reebeen hilbaha dameeraha waa rigsi hal maraa la afgembiyey amarkaa la qaadanaa waa dagaalamayna see waa rasuulkii allow iyo anagu waa baacannahay waxaa waxaa cunnamaysana ma jirto daadiya daadiya waa la daadina qaata qaata waa la qaadana saasaa markaa loogu talagalay qofka iimaanka leh wa canhu qaala waa anas lamaa kaana markii la gaaray ahaata yowmu khaybara amara rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam abaa talxa inuu naadiyo eclaanna uu ka dhex sheegiyey ogeysiis dadka mu'miniinta dhexdooda fanaadaa wuu naadiyey waana dhawaaqo wuxuu yidhi ina allaha ilaahay iyo wa rasuulahu rasuulkiisaba yanhayaanikum waxay idinka reebayaan idinka nahyinayaan can luxuumi alxumri alaahliyati dameerka lagu magacaabo dameer ahliga dameer ahli waxaa loogu bixiyey dameerirsina waa la yidhaahdo insaanku ku dhex jiraa waa la dhaansadaa waa la wacaysaa ummadduu dhoeshtaa saa darteed dameerka hilbihiisa fainahaa risun waa najaaso muttafaqu calayh wa can caam ibnu khaarijata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi khatabanaa rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahay ayaa noo khudbeeyey sala allahu calayh wasalam bimina mina ayadoo la joogo waa xajat lwadaac xajkii xajatulwadaac baa la taagan yahay ummaddu way xajinayaan rasuulku minuu taagan yahay ummadduu rabaa inuu u khudbeeyo wahwa asagoo calaa raaxilatihi raaxiladiisa saaran gaadhiidkiisa ama heshiisuu rasuulku markaa saarnaa wa lucaabuhaa dhareerkeeduna yasiilu uu ku qubanayo calaa katifaya labadayda garbood buu yidhi akhrajahu axmed baa xadiidka soo saaray watirmidiyun wasaxaxahu oona saxiix yeelay waa sida markaa uu sheego xadiisku waa saxiixo ninkaa lagu magacaabo camar ibni khaarij ah wuxuu ka qayb galay xajkii nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiga daab ee raaxilada iyo hasha uu saarnaa hoggaankeedana saasuu u hayaa hoosteeduu taagan yahay rasuulkuna hashuu saaran yahay ummadduu rabo inuu u khudbeeyo khudbadii oo dhan u wada gaarsiiyo dhareerka ka soo baxayey ayaa garabkayga ku qubanayay buu yidhi waxay ku daadaadanayeen katifaya gardahayga xayawaanka gobolka mida khaasatan xoolaha ayaa waxay sameeyaan wax la yidhaahdo wixii la cunay inay soo celiyaan mararka gobol ka mid ah inuu maantoo dhan soo daaqo uu soo daaqoo caloosha cooskii wuxuu soo geliyo yaa mindhiciradii wixii galay habeenkii asoona waxna coos u ag oolin yaad arkaysaa ridii iyo lo iyo geelii ayagoo wax soo celinaya way calaajinayaan maantoo dhan haddana wuu geynaya cabbaar buu fadhiyaa wuu dib uu soo celinayaa saa inay samaynaysay hashana waa la sheegay kadibna dhareer ka soo qubanaayey dhareerkii ka soo qubtay ayaa garbahayga ku daadanayay buu yidhi xadiidku wuxuu tilmaamayaa xoolaha la cuno hilibkoodii caanahoodaba dhareerkoodu inuusan wax dhibaataa markaa lahayn najaasana aysan markaa ahayn nebigana ma uusan amrin camar inuu iska soo dhaqo mana uusan u sheegin in najaase ay gaareen rasuulkuna wuu saarnaa hasha korkeeda camr ibni qaarija radia allahu canhu qaala khatabanaa rasuulu ullaahi rasuulkii allaa noo khudbeeyey sala allahu calayhi wasalam bimina mina anagoo joogna wahwa calaa raaxilatihi asagana raaxiladiisa iyo gaadiidkiisa uu dul saaran yahay waa heshiise wa lucaabuhaa dhareerkeeduna yasiilu uu ku da'ayo ku dadaadanayo calaa katifaya garbahayga akhrajahu axmed watirmidiyu wasaxaxahu waa uuna saxiix yeelay wa can caaishata radia allaahu tacaala canhaa qaalad waxay tiri kaana rasuulu اllah rasuulkii alla wuxuu ahaa sala اllahu calayhi wasalam yaqsilu mid ka dhaqa almaniya manida ayuu ka dhaqaayey maradiisa uma intaa kadibna yakhruju wuxuu ula baxayay maradii ila salaati salaada xaggeeda fii dalika athawbi isla maradaa ayada ah maradii manida intay ka gaartay haddana uu ka dhaqay yuu salaada la soo aadi jiray wa ana aniguna anduru aan dayahayo ilaa ahaari lqusli dhaqitaanka raadkiisa oo fiihi marada meeshii markaa laga dhaqay raadkii laga dhaqay ee dhaqitaanka ahar qasalka ah ee laga meeray raadkii biyihii ayadoo lehna aan u jeeday leedahay caaisha radia allahu canha muttafaqun calayhi wax dhibaataa kuma sugna marada ninka haddii haweentiisa ama uu kula galmoodo haddana haddii aynan wax ka gaarin uu markaa ku tukado haddii ay ka gaaraanna sidaan oo kale nebiga wuu ka dhaqay sala allahu calayhi wasalam kaaga sii daran raadkeeda ayadoo leh oo araabkeedii iyo buqcadii laga dhaqay oo qoyaanka uu leeyahay dhaqitaankiina oo nebigu la soo baxay anna aan markaa arkaayo marka xaaladaa dhibaato markaa kuma sugnoo mashaakil ma laha maradaa qofku wuu ku tukan karaa qasadhahi maayo marada iska dhiga maro kale markaa qaado caaisha radia allaahu canhaa qaalad waxay tiri kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yaqsilu mid dhaqa ayuu ahaa nebiga waa nabigu ka dhaqahaya maradiisa almaniya maniduna waa biyaha yimaadaa rasuulkuna inta badan sala allahu calayh wasalam ama sidiisaba waxay wax uga imaadaan ama meni waa mar allaala markuu ehelkiisa isticmaalo jimaacahaan amaa la mid ma ahayn ilaahayna wuu ka ilaaliyey inuu inta shayطaan u yimaado oo waswaasiyo kadibna wax ka soo baxaan sida dadweynaha kale iyo dhallinyarada caadiga oo kale caawa laga yaabaa inaad seexato qabowgii baa kaa batay ama gabar baa maantao dhan kuu sheekaynaysay markaa kadib baa habeenkii qofka qarow gelayaa wuxuu soo baxayaa meeshii iyo maradii iyo wixii oo wada qoyaan ah waxaasaa markaa yimaada marka shaydaanku saasuu qofku ugu tallacoo ugu ciyaaraa amaa rasuulka sala allahu calayh wasalam xaaladdaa ilaahay waa ka dhowray haddii la yidhaahdaa waxbay ka yimaadeenna waa inuu jimaaceelkiisa ugu tegey nebiga sala allahu calayhi wasalam kaana rasuulu اllahi yaqsilu lmaniy manida ayuu ka dhaqaya maradiisa uma yakhruju ka bacdina waa ka soo waa baxayey oo maradiiba wuxuu u qaadanayay ila salaa salaada dhankeeda fii dalika ahoob waa isla marada wa ana aniguna anduru andayayo fiirinayo ilaa afari lqusli baqitaanka raadkiisa oo fiihi maradu markaa ka dhaqay mutafaqun calayh walimuslim muslim waxaa u sugnaa laqad kuntu waxaan ahaa laqad kuntu waxaan ahaa afrukuhu afrukuhu mid xomacaa mid xoqda waan xoqi jiray min hawbi rasuulillaahi rasuulka maradiisa sala allahu calayh wasalam farkan xoqitaan mar allaala marka manidu ay ka gaarto saas uun baan gacanta ugu xoqi jiray ama fayusallii fiihi waana ku tukanayay nebiga wa fii lafdin lah lafdi kaloo muslima wuxuu ahaa laqad kuntu waxaan ahaa axukuhu mid ka xoqda ayaan ahaabay tiri caaisha yaabisan markay qallasho menida bidufurii cididayda min hoobihi maradiisa wax kale maba samayn jirinba dhaqitaan iyo biyo la dhaqay maba samaynayninba hadday qallasho oo meeshu ay ku engegtana cijlintaasaan ku dhoon ka fufujin jiri bay leedahay caaisha radia allahu canha marka taa waxay tilmaamaysaa in menidu aysan najaaso markaa ahayn bacdamaa bani aadamka laga khalqo qofkana ilaahay karaameeye subxaana wa tacaala najaase markaa ma aha waayo haddii najaaso ay ahaan lahayd laguma kaaftoo ma najaaso in la jejebiyo keliya najaaso xukunkeeda waa in la dhaqaa najaasa xukunkeeda waa in la marsiiyaa xukunka diintu ay marsiisay ama hadday qoyan tahayna way iska dhiqi jirtay hadday qallashana cijideeday ku jijabi jirtay haddii la waayo raadkeeda iyo meelay ka baxdayna qofku waa ku tukan karaa meradiisa dhibaatana marka kuma sugna caaisha muslim xaggiisa waxaa uga sugnaa weli muslim laqad kuntu waxaan ahaa afrukuhu mid ka xoqi jirto waan ka xoqi jiray bay leedahay min hawbi rasuuli illahi sal اla alayh wasalam farkan xoqitaan iyo jejebin fayusallii fiihi wuuna ku tukan jiray wa fii lafdin lahu laqad kuntu axukuhu yaabisan markay yaabis noqotay qallashana bidufrii ciddidaydaan ku xoqi jiray min hawbihi maradiisa intaasaanba uga suulin jirayba wa can abi sam radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala اnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yuqsal yuqsalu waa laga dhaqaa marada min bawli ljaariyati gabadha kaadideeda wa yurashu waa la rusheeyaa oo biya shab lagu siiyaa min bawli lgulaami wiilka kaadidiisa akhrajahu abu daawuud wاnisaa'iyu wasaxaxahu alxaakim xaakim baa xadiidkaa saxiix yeelo xadiidku waa saxiixo wuxuu tilmaamayaa ciyaalka yaryarka ah ee aan weli cuntada gaadhin najaas kaadida ka timaada najaasadooda wiil iyo gabar way kala duwan tahay wiilka laftigiisu waa najaaso waa najaaso khafiif ah baa la yidhaahdaa amaa gabadha najaasadeedu kaadideedu waa najaaso adag saa darteed baa cukaash bin muxsin ninka lagu magacaabo walaashiis waxay nebiga u keentay canug yar oo sabi ah oo markaa la dhalay nebigu wuu soo qaaday ilan dabeecadaha nebigay ka mid ahaayeen canuga xafaayad uma xirna nebiga jilbihiisuu ku fadhiisiiyey sala allahu calayh wasalam fabaala marada nebiguna ku kaadiyey sala allahu calayh wasalam marada nebigu ku kaadiyey surwaalkaaga hadduu canug yariiska ku kaadiya waa tuuraysaa maantao dhan qaylo hooyadii baad ku qaylinaysaa mashaakil iyo dhibaato waxaasoo maaha nebiga maaha sala allahu calayh wasalam si aayar ah oo tartiiba ayuu canugii u dhiibay biyo ayuu u wacday nebiga sala allahu calayh wasalam hal mar buu saa ugu sayroo ku shubay yuqsalu min bowli aljaariyati wayurashu min bowli algulaami gabadha gaadideedana waa la dhaqaa wiilkana waa la rusheeyaa oo ma u baanin gacan markaa la mariyo waa bishardi labadoodu ama canuga janjaasadiisay saa khafiifka u noqotee wiilka ah inaysan raashin gaarin inuusan cunto cunin xabad buskuda hadduu cuno waa la dhaqayaa asagana waa intay radiya nug yihiin waa inta caano uu yahay waxay markaa quutaan marka wiilka saasaa la yeelayaa oo saasaa loo rushee ah, biyo loogu rusheeyaa gabadha laakiin jaariyada waa la dhaqaa oo in gacanta markaa la mariyo xikmadaha ku jira ilaahay baa garan subxaana wa tacaala diintu waxay noo tilmaantay wiilkana in biyo laysaga sayri karo oo shab inta lagu siiyay kaaga filan tahay gabadhana markaa la dhaqo waxyaabo fara badan baa la sheeg sheegaayo qaar waxay yidhaahdaan gabadhu waxay ku qaangaartaa wax najaasada waa dhiigga xaydka wiilkan waxa uu ku qaangaaraa waa manidii haddaanu soo tilmaano najaaso ma aha taasaa keentay in wiilka biyahana shab lagu siiyo gabadhana gacanta la mariyo xaqiiqda ilaahay baa yaqaana qolo kale waxay dhaheen waa jacaylka ay inta badan dadku u qabaan wiilasha wiilasha jacaylka markaa loo qabo ilan wiil marka la dhalo qofkii yimaada waa xambaaraya qofkii yimaada jilbuu saara qofkii yimaada kor u qaada ciyaalka yarkana wax ka kaadi badan ma jiro in maantoosan saas markaa u shubaan toban jeer baa cafaayadda laga bedelaa maalinta saa darteed ayaa cilmaha yaryarkaee wiilasha bacdamaa xambaarkoodu badan yahay dadkuna ay mar walba qaadayaan si aysan ugu mashaqoonin darteed ayaa la yidhi biyashab isaga siiya gabadha laakiin inta badan hooyihii aabbihii dhale iyo in yar maahane qaadqaadkii dadsaa uma jecla maca daalika waxay tilmaamaysaa markaa intaa loola jeeday oo xikmadda ku jirta ay ka mid tahay isku soo duuduub ilaahay baa yaqaan subxaana watacaala yuqsal yuqsalu waa la dhaqayaa oo waa laga dhaqaa marada min bowli ljaariyati jaariyada waa gabadha kaadideeda wa yurashu waa la rusheeyaa min bowli اlghulaami wiilka kaadidiisa akhrajahu abu daawuud iyo wالnisaa'iyu wasaxaxahu اlxaakimu xaakim baa markaa xadiiska saxiix yeelay wa can asma binti abi bakrin asma binti abi bakr radia allahu canha ana الnabiya salى اllahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi fii dami اlxayd dhiigga xaydka oo yusiibu gaarayee asiibaya athawba marada taxutuhu taxutuhu way xoqaysaa uma taqrusuhu kadibna waxay ku jejebinaysaa bilmaa'i biyo uma tanduxuhu bay ku rushaynaysaa marka maray biyay ku dhaqaysaa inta kale uma tusallii fiihi kadibna way ku tukanaysaa muttafaqun calayh maanta oo kale ma aho mare loogu talagalay xaydkaa jira mare loogu talagalay arooskaa jira mare loogu talagalay jikadaa jira mare loogu talagalay salaadaa jira maca dalika cibaado la'aan baa la yahay hal maraa la haystaa halkaa maro ayaa mataqaanaa xaydna gaaraya oo laga dhaqaya oo lagu tukanaya oo wax lagu aadayaa jasadkoodana la arki maayo waa la xijaaban yahay dharkani waa kii hebel kanni waa kii hebel meel u qarsoonna malag dumarka maanta joogaa waa cawaaqibximadana haysataa waa dhibaatadana haysataa sida loo dhar badan yahay loona dharaamaya kaala arag sida loo dhar la'aa oo dadkuy gabdhihii hore saxaabada ciriiri uga jireen loona xijaabnaa rabbina loo caabudi jiray kheyrkana loogu dadaali jiray wax isku dhigma markaa ma aha gabadhan rasuulka sal allau alay wasalam asl binti abi bakar waxay ka sheegaysaa inuu rasuulku yidhi markuu ka hadlaayey dhiigga xaydka marada gaara xaydka dhiiggaa marada gaara gabadhu waxay samaynaysaa marka ugu horaysaa dhiigga meesha uu yaalo ayadoon biyana ku taabanin wax kalena ku taaban bay keligii jejebinaysaa ayada dhiiggaa keligii meesha adayga noqday dhiiggu gaaray ayaad xoqaysaa intaa kabacdi biyo intaad soo qaadataad meeshii saa ugu shubaysaa intaad ku shubtaad ku jijabinaysaa haddana intaa wixii ka dambeeyana biya ku dhaqaysaa oo biyay markaa ku sayraysaa kadibna way ku tukanaysaa isla marada ayada ah way ku tukanaysaa gabadha dhiigga caadada ku dhaca dharka ay xirato najaaso ma aha hadduusan dhiiggu gaarin saa darteed haddaad maanta xirato xaydna uu ku haayo aad suuqa ku tagto ood ku soo laabato maradaadu waa kuu daahir haddii wax daahirnimada iyo najaaseeyey aysan markaa imaanin maxaa soo hara hadduu dhiig gaaro haddii dhiig uu gaaro habka rasuulka uu sheegay ayaa markaa lagu socodsiinayaa saasaa markaa la samaynayaa uma tusallii fiihi kadibna way ku tukanaysaa mutafaqun calayhi wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal abuu hurayra wuxuu yidhi qaalat khawla hawla gabadha la yidhaahdaa waxay tiri yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow fa in lam yadhabi damu hadduu dhiiggu ka tegi waayo ka waran waa la xoqay oo maradii dhiiggii waa laga xoqay waa la jijibiyey biyo haddana lagu dhaqay weli afaartii dhiiggaa taagan maxaa la samaynayaa way dhici kartaa mararka gobol ka mida najaasa inta la dhaqo la dhaqo karkeeda in gacantaada ku soo haro waa suuragal raadkeeda inuu weli kugu haro laakiin adiga waad nadiifisay gabadhan marka waxay tihi yaa rasuul allah fa in lam yadhab idam hadduu dhiigu tegi waayo ka macnaha raadkiisa weli uu sii muuqdo qaala rasuulku wuxuu yidhi yakfiiki ilmaa biya kaaga filan biyaha aad ku dhaqdaa kaa kaafinaya walaa yaduruki aharuhu raadkiisana ku dhibi maayo weligiisiisa ahaado sidiisa ha ahaada haddii aad mar dhaqday oo aad najaasadii goysay oo aad isticmaashood jajabisood biyo ku sii dhaqday wixii tegi waaya oo meeshiisa ku haraa biyahaad ku dhaqdaa kaa kaafinaya reedkiisana markaa ku dhibi maayo akhrajahu tirmidiin baa xadiidkaa wariyey wa sanaduhu daciif sanadkiisuna waa daciif in badan oo culimmada ka mida isku waafaqay inuu sanadkiisu daciif yahay waxaa ku khilaafay baa yidhi albaani oo dhahaya xadiisku waa saxiix saa darteed wuxuu tilmaamayaa xadiidku haddii taa dambe aanu qaadano ilaahi subxaana wa tacaala in sha allah inuu saxiix noqdee yakfiiki ilmaa inuu qofku biyaha kafaalka kaga kaafinaayo oo qofka mar allaala markii aahaarta najaasada uu nadiifiyo ee uu dhaqo wixii markaa hara ee bixi waaya ama raadkii najaasada qofku inaysan markaa dhibaynin waad ku tukanaysaa waad isticmaalaysaa wax dhibaatana markaa kuma sugnaa marka xaydka gabdhaha dhiigga ka gaara jirkooda amase gaara dharkooda saasay markaa ula dhaqmayaan saasay markaa u isticmaalayaanoo asma binti abibakar radia allahu canha waxay marka hore leedahay dhiigga xaydkuu nebigu ka hadlay waa markuu maradu gaaro dumarka saxaabiyaadka ahaa waxay aad iyo aad ugu hormareen inay rasuulka weydiiyaan su'aalaanna waxyaabaha ku tacalluqa xaydka aad bay u weydiin jireen caaisho aad bay u su-aali jireen waayo caaisha waxay aad yaad u taqiinay axkaamta xaydka iyo waxyaabaha markaa lamidka ah taasi kama kelifin kamana reebin inay diinkooda fahmaan inay tahaaraadka bartaan inay xaydka waxa uu yahay iyo sida uu yahay ay markaa kale ogaadaan rasuulkay u imaanayaan rasuulkii allow baab dhan buu noogu imaan doonaa haddii rabbi yidhaahdo oo lagu magacaabo baabkii xaydka ama dhiigga caadada intay u yimaadaan bay leeyihiin dhiiga iga socda rasuulkii allow maxaa sameeyaa rasuulkii allow dhiig talantaalihoon kala go' lahayn ilaan gabdhaha saxaabiyaadka gobolka mida dhiig istixaadada qabay waxaa noo imaan doonta toddoba sano gabar dhiig uu ka socday dig furan ah xaaladahaasoo dhan masaajidkay imaanaysaa way tukanaysaa gabdhaha gobolka mid ah baaf aa lugahooda hoostiisa inta loo dhigo ayagoo masjidka joogaya salaadda markaa tukanayaan maxay ka yaqaaniin kuweenna maxayse ka barteen xaydkii waxyaabaha la midka ah kutubaha axaadiistae axkaamta ah dadku inay aad u bartaan waa lagama maarmaan mar allaala markaanu maraynay markaan maraynay muqadamada ayaanu ku aragnay kitaabka waxyaabaha ugu qiimaha badan in laga dhex heli doono waxyaabaha axkaamta adilada sharciga ah inuu ku dhex sugan yahay qof allaala qofka bartana fici inuu ka kor noqonayo kitaabkan qof allaala qofkii barta ee fahme ee sidii loogu talagalay u qaabtaa ficiiso dhan ka kor noqonaya aqaarintiisa dadka la da'da ah dalka dadka la filka ah ada u kor noqonaya waryaa yaqaana xadiidka hebel baa yaqaana buluqyaa akhristay hebel baa akhristay yaa saahoo kas kala soo bixi kara axkaamta hebel baa kala soo bixi kara xaaladahaasoo dhan baad noqonaysaa yaan la dayicin marka aad aadi aad ha loogu dadaalo waxa ku jira kitaabkan gudihiisa axkaam ah waa wax aad iyo aad u qiimo badan waa wax kuu horseedi kara janno inaad hesho waa wax kuu horseedi kara cibaadadaadu inay toosto waa wax kuu horseedi kara tahaaraad fiican inaad hesho asma fiiri radia allahu tacaala canha can asma binti abi bakarin radia allahu canha ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi fii dami alxayd xaydka dhiigga oo macnaha dhiigga xaydka oo yusiibu thawba marada gaaraya maradii markaa asiibay taxutuhu way ka xoqaysaa uma intaa ka bacdi taqa rusuhu waxay ku jejebinaysaa bilmaa'i biyo marka ugu horaysa biila-aan xoq meeshii ku gaaray ka fufuji marada wax allaala wixii ku dhagay gaaray ka qaad meesha intaa ka bacdina waxaad ku dhaqaysaa ood ku jejebinaysaa biyo meeshii xayd ku gaadhay dhiiggaad ka xoqday yaa intaad biyo ku shubto yaad haddana keliya dhaqaysaa intaa ka bacdina waad rushaynaysaa marada inteeda kale amase waad dhaqaysaa oo biyaad ku dhaqaysaa intaa kadibna waad ku tukanaysaa muttafaqun calayhi intaa maxaa keenaayey waxaa keenaya dumarkeenna maanta waxyaabaha ay haystaan inaysan haysanin baa suuragala saxaabiyaadkii hore waxyaabaha aaladaha ah laga yaabay gabadhu inay maanta isticmaasho warqad yar warqaddaasoo laga yaabo saddex maalmood hadday ku socoto maradenuusan dhiig gaarin ilahi mahadii subxaana wa tacaala horumarkii wanaagga la helay inta ilaahay uguma hadaya subxaana wa tacaala waad u jeeddaa dhibaatada ay marayaan waad u jeeddaa su-aashay nebiga weydiinayaan idinka iimaan badan idinka taqwo badan idinka nadaafad badan idinka tahaaro badan idinka caabudid badan ilaah subxaana wa tacaala saa darteed idinkoo saa gaaray oo horumarkaa helay oo waxaasoo dhan la gaaray yaa salaad aan la tukanin aan la aqoon xataa axkaamta xaydka uma tusalli kadibna way ku tukanaysaa fiihi islaamaradii muttafaqun calayh wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaalat khawla khawla binti yasaar baa tihi yaa rasuula allah rasuulkii allow fain lam yadhabi damu dhiig hadduu ka tegi waaye ka waran maradii waa la dhaqay waa la jejebiyey xaydkii waa laga fufujiyey weli waxaa saaran afaartii dhiiggii mausan tegin see yeelnaa salaadda ma ka joojinaa maro kale maa xihanaa maro kale maa qaadanaynaa say arrintu noqonaysaa qaala rasuulku wuxuu dhahay sal alla alayh wasalam yakfiiki ilmaa biya kaaga filnaanaya biyihiibaaba kaaga filanba sow ma dhaqin najaaso waa la dhaqaa qasab maaha markiina meesha ka wada fuqdee raadkeedaa laga yaabaa inuu go'i waayo mar allaala marka gobol ka mida laga yaabaa najaaso gacantaadii gaartay oo aad dhaqdood nadiifisay karkeeda inuu kaa go'i waayo waa suuragal la dhihi maayo qofku kuma tukan karo wax kale haddaad isticmaasho nadaafad ahaan saabuun iyo shambo waxyaabo lamida waa gooni laakiin qofka haddii mar uu baabi'iyo najaasada meesha ku tiilay hadduu ka zuuliyo najaasadii meesha ku tiilay oo mtaqaanaa sidii loogu talagalay uga nadiifiyo raadkeedu dhibi maayo yakfiiki waxaa kaaga filnaanaya almaa'a biyaha walaa yaduruki mana ku dhibayso buu yidhi rasuulka alle aharuhu raadkiisa akhrajahu lbukhaariyun bukhaari baa xadiiskaa soo saaray wasanaduhu daciif waana saan markaa soo tilmaannay intaa ilaah subxaana wa tacaala waxaa axkaamtana loogu sheegayaa inaan aad aad ugu dhowaano khayrkii wanaaggan aan markaa ku helno baab lwuduu'i baanu geli doonaa balse meesha aynoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam waynu usbuuca soo socdo haddii ilaah yidhaahdo labada habeen ee xaloo kale iyo caawoo kale kitaabka socon doonaa marka waa in maalinta isniinta ah habeenkii talaado soo gelaysa oo soo socota haddii rabbiga yidhaahdo iyo baab lwudu wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam przepychanie filmu ręką, sypce krzyki, słyszę krzyków, do pana pana, poczuł się. أحمد أحمد يا رب أنا بعد عشر فري أروح أنا الميكروفون تصل أوفر وكبري على قد قلوا وجبة دحين واحد فري أروح ثلاثة الأسبوع الله أكبر الله